bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo soddon iyo shanaad oo suuratu nisaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna ayduhu ugu dambeeyey alla wuxuu yidhi qofka camalkiisa la doonaaya adduunyo inuu ku helo la doonaaya oo waxa weeye akhir camalkiisa aakhire aan la doonayn ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala ayaa sawaabu dunya wal aakhirata ay tahay qofka alla uu la doono subxaanahu watacaala oo ilaahay kayrkiisa laga heli maayo alla wuxuu ahaaday subxaanahu watacaala mid samiica ah oo maqlaaya aqwaasha addoomankiisa caalimna ku ahowdha ilaahay subxaanahu watacaala aqwaashooda ilaahay caalim ayuu ku yahay aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu u naadinayaa mu'miniinta waxaana ugu naadinayaa sifatul sifatuliimaan ayuu ugu naadinayaa alla markuu u naadiyo ilaahay wuxuu amrayaa inay cadaaladda ay ku qumaan oo markaasi cadaala ay sameyn caadilin ay noqdaan mu'miniinta balse hadda ayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxaa la sheegay sabnusuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi waxaa la yidhi nin qaniya iyo nin faqiira ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam usoo dooday baa layidhi marka nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ra'iyeyna ayaa yidhi oo caqli ahaan ay la eheeday ninka faqiirka ahu qaniga inuusan dulminaynin marka aayadda anaa soo degtaa la yidhi khitaabkuna waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisa aayaddaanna waxaa maaragtayaa ilaahay uu ku caddaynayaa amba sida la sheegay waxay ahayd baa la yidhi ninka faqiirka ah ayaa gardaray baa la yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow kunuu ahaada ayuu dha ilaahay qawaamiina kuwa uqumid badan bilqisli cadliga u qumid badan ay qaa'imiina bilcadli weeye kuwa cadaala uquma ahaadow dha ilaahay subxaanau watacaala shuhadaa'a kuwa markhaati kaca ahaadow dha ilaahay oo xaqa ka markhaati kaca lilaahi ilaahay daraaddiisan uga markhaati kaca shuhadaa'a kuwa markhaati kaca ahaadow dha ilaahay subxaanau wa lilaahi ilaahay daraaddiisa u markhaati kaca ah, oo xaqa ka markhaati kaca ah, ilaahay daraaddiisana uga markhaati kaca ah. walow calaa anfusikumowdha ilaahay walow kaanat ishahaadatu shahaadadaasu haba ahaatow dha ilaahay calaa anfusikum naftiinna korkeeda ha ahaato awil waalidayni ama labada waalid korkooda ha ahaatow dha ilaahay aw ilwaalidayni ama labada waalid korkooda ha ahaatowdha ilaahay iyo walaqrabiina qaraabada in yakun haddow ahaadowdha ilaahay kan ugu markhaati kacaayo haniyan khani haddau ahaaday ow ambase faqiiran faqiir uu ahaaday fallaahu alla ayaa owlaa ku owla ahaansho badan bihimaa labadaasowdha ilaahayo alla ayaa idinkaga cilmi badan oo masaalixooda idinka aqoon badan falaa tattabicuuha raaxraacinowdha ilaahay alhawaa hawada raaxraacinowdha ilaahay oo shahaadadiina hawadiina ha raacinoo waxaa weeye qaniga ha jeclaana weeye lihilaahu weeye faqiirkana ha jeclaana weeye raxmatan lahu idinkugu unaxariisanaya an tacdiluu lianlaa tacdiluu inaydan iilanow dhah ilaahi subxaana wa wa in talwuu haddii aad doodisaan shahaadadow dhah ilaahay ow amase tucriduu aad ka jeesatiin addaheeda fa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiiran allihii caalim ku ah alla waana idinku jaasinayaa wa tacaala aayaddan hadda waxa weeye sidaan hore u sheegno sabunusuulkeedu ahay waxaa lagula khidaabayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddiisaa lagula khidaabayaa shahaadada markaasi in cadaalad loo markhaati kaco ayaa layska iska dalbayaa la doonayaa in cadaalad lagu quma ayaa la doonayaa markaasuu dhah ilaahay subxaanau wa tacaala kuunuu ahaadow dha ilaahay qawaamiina kuwa u qumid badan ay qaa'imiina weeye kuwa u quma bilqisli cadaalada u quma weeye marka hadda waxay noqonaysaa qaa'imiina ayaa lagu fasirayaa waxayna noqonaysaa bayaanun liaslilmaadda weeye ee hadda waxaa laga wadaa qiyaamka daa'ima weeye qiyaamka daa'ima cadaalada aad qumaysiin waxaa yidh haddii layidhaha rasuulka calayhi salatusalaam iyo asxaabkiisa iyo dadka muuminiintaa cadaalada way u qumeen marka waxaa laga wadahaa layidhi qumidda aad u qumideen cadaalada daa'ima laga wadahaa layidhi saasaa markaasaa la leeyahaa layidhi shuhadaa ayuu dha ilaahay kuwa markhaati kac ahaada ah oo xaqa ka markhaati kaca ah, lilaahi ilaahay daraaddiisan waa markhaati kaca ah marka hadda ilahay wuxuu yihi kunuu qawaamiina bilqisti shuhada'a lilahi u dha ilaahi subxana wa marka hadda shuhadaa'daanu waxay noqonaysaa khabar labaad oo kuunudaasa iska leedahay wowduna waxay noqonaysaa isimkeeday noqonaysaa marka kuunuuda waxaa weeye khabarkeeda horo waxa uu noqonayaa qawaamiina daas weeye wowduna isinkeeda weeye yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu wowdaas ayaa waxaa weeye kaanada isinkeediya qawaamiinana waxay noqonaysaa khabarul ayay noqonaysaa oo kaanadaas iska leedahay shuhadaaa lilaahi shuhadaa'dan iyaduna khabaru saani ayay noqonaysaa oo kaanadaas teedaa shuhadaa'a ayuu dha ilaahay kuwa markhaati kaca ahaada oo xaqa ka markhaati kaca waxaa markaas la leeyahay baail haka markaati kaca haka markaati kicina falaa tajuuzu shahaadatu shahaada ma banaana oo baadil laga markhaati kaco ilaahay subxaana wa watacaala daraaddiisa uga markhaati kaca weeye limaxli wajhi weeye ilaahay ridihiisa idinkoo dalbaysiin oo qalal aan lahayn weeye walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu shahaadadii haba ahaatow dha ilaahay calaa anfusikum naftiina jaaru mashhuurkan waxau ku tacaluqayaa shay maxduufa ah oo markaasi khabar kaana oo maxduufa u ah weye maxaa yeela kaana oo maca ismihaa la xadfo bacda low way badan tahay maxaa yeele ibnu maalig waa sow alfiyada ku dhahay wayaxdifuunahaa wayubquuna yubquuna alkhabar wa bacda an walow kasiiran dashtahar ayuu dhahay way xadfaayaan buu dhahay kaanada khabarkeedana way baaqi yeelaayaan arrintaasuna waxay jirtaa way badan tahay an iyo low bacdigeeda ayay maaragtay mashhuur sii tahay hadda bacda an iyo low waa sida maaragtay mashhuurkaa ee waxaa dhici karaysa kaanada in la xadfo khabarkeedina la baaqi yeelo iyadoo bacda an iyo low aanan ahayni waxaa laga wadaa idaa kaanat ishahaadatu cala alkayr weeye bal walow cala nafsi xataa ilaahay daraaddiisa u markhaati kac weeye walow calaa anfusikum walow kaanat ishahaadatu shahaadadii haba ahaato weeye calaa anfusikum naftiinaba ahaato hadda qofka waxa weeye markuu isagu isku markhaati kacayo maxay tahay waxaa weeye markhaati qofku isku markhaati kaco waxay noqonaysaa iqraar weeye oo shahaadadan qofka ilaahay uu leeyahay walow calaa anfusikum alla uu leeyahay waxa weeye shahaadadaasu iqraar weeye waxaa suurtagal ayaa la yidhi inay xaqiiqadeeda ay tahana waa suurtagal oo ay noqonayso alikhbaaru can ilkayr weeye biamrin weeye masalanba waxa weeye inuu shaahid ou ku noqdaa layidhi calaa ibnihi masalan shay xaqa weeye waajib waxaa ah markaas inuu guto weeye larab nafta waa uga xasilaa layidhi inkastoo waxaa weeye qofka waalidka aan weladkiisa markhaati u kaca aan la aqbalaynin awil waalidayni ou ilaahi subxaana watacaala ama labada waalid korkooda ahaas oo waalidada haddaa waalidada aad ku markhaati kacdo markhaatigaas waa la aqbalayaa laakiin waalidka weladkiisa loo aqbali maayo maxaa yeele waalidku waxaa weeye waalidka naxariis badan uma qabo waalidkuse waxaa leeyidhi weladkiisa waa u naxariis badan yahay iyo wal aqrabiina qanaabadow dhah ilaahay in yakun haddaw ahaadow dhah ilaahay almashhuudu calayhi weeye kan lagu markhaati kacaayo qaniyan qani haddaw ahaaday qof xoola leh o ambasa faqiiran faqiir u ahaaday waa sida hadda sheegayno aayadda sabnusuulkeedu ahay fallaahu alle ayaa owlaa ku xaqnimo badan bihimaa labadaa ilaah ayaa idinkaga xaqnimo badan oo masaalixdooda idinka og ilaahay marka qaniga iyo faqiirka maslaxadooda allah idinka og sidaad waxu u aragtiin ugu markhaati kac weeye falaa tattabicuuha raacraacinow dha ilaahay alhawaa hawada shaadadiina hawada ha raacinow dha ilaahay subxaana watacaala oo qaniga markaasi ha jeclaana lirillah wey faqiirkana ah. ha jeclaana raxmad ah. marka ilaahay hawadaha ha raacinow dheh ilaahay an ta'diluu lianlaa ta'dila ayaad leedahay si aydaan u iilana ooda xaqa u wada iilana maxaa yeele hawaa u nafsi haddii la raaco oo qofku hawadiisa uu raaco sharciga ka leexdo waxaa imaanaysa in waxa weeye eh, xaqa uu ka iishaa wa in taruu haddaad doorisaanow ilaahay taxarafu shahaadata weye shahada haddaad doorisiin oo markaas isleeyahaad aad ka leexitaan oo markaas waxaduu aad ka jeesasiin owdha ilaahay addaheedii markii la gaaro shaygii laga markhaati kacaya markhaatigiisa hala guto la yidhaahdo haddii arrinta aad samaysaan owdha ilaahay fa in allaha allowdha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin khabiiran allihi baadinka warqaba ilaahay subxaanau wa tacaala waxaad samaynaysaan calim ayuu ku yawaan idinku jaasinaya meeshaas marka waxaa ku jira wa'di iyo waciid ayaa ku jira oo qofkii waxa weeye waxuu ka markhaati kacay wanaag u gutana waa ilaahay subxaana watacaala afkigiisa wacdi fiicna u yahay qofkii waxdooyiyana sidaas oo kaleentood waciid ayaa u yaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow aaminuu rumeeyow dheh ilaahay bilaahi alla rumeeya aaminuu rumeeyow dheh ilaahay subxaana watacaala bilaahi alla rumeeya warasuulihi ilaahay rasuulkiisana rumeeya walkitaabi kitaabkina rumeeya aladii kitaabkaasoo nuzila la dejiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo dejiyo qur-aankaas walkitaabi kutubtina rumeeyow dha ilaahay alladii kitaabkaasoo unzila la dejiyey min qabl hor ayuu dha ilaahay oo rusushii rasuulka calayhi salaatuslaam ka horaysay kutubti lagu dejiyina rumeeya waman yakfur wuxuu kufriyow dha ilaahay bilaahi alla ku kufriya iyo wa malaa'ikatihi ilaahay malaa'igtiisa iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa iyo weligo miyoonka alaakhir oo dambo faqad xaqeeqeha lalla waa lumay kaasu dalaalan lumid ayuu lumay baciidan oo fog oo xaqa ka foguudha ilaahay aayaddan haddana ilaahay subxaanau watacaala mu'miniinta ayuu u naadinayaa marka aayaddan waxaa ilaahay keenay baa la yidhi markii lays amray cadli bacdiyeeda ayaa la keenay waxay kamid mid tahay layidhi markaasi min dikri sababi bacda almusabi baa layidhi maxaa yeelay iimaanku waa sababulcadli cadaalada ayuu markaas wuxuu yahay sabab maxaa maxaayl qofku markuu mumin yahay oo iimaankiisa uu kurun sheegaayo cadaalada ayuu ka shaqaynaya oo caadil ayuu noqonaya alla markaa wuxuu yidhi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow aaminuu rumeeyow ilaahay waxa weeye daawamuu calal iimaani iimaanka daa'ima ayaa laga wadaa bilaahi alla rumeeya ayuu dhaha ilaahay subxaana wa tacaala wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisana rumeeya walkitaabi kitaabkina rumeeya alladii kitaabkaasoo nuzila la dejiyey calaa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa lagu dejiyo kitaabkaas qur-aanka walkitaabi hadda walkitaabidan dambo ashaanu jinsiye weeye alkitaabidan bimacna alkutubaa loola jeedaa kii hore laakiin waxaa weeye kitaabka qur-aan kaliyahay ahayd walkitaabi ow dha kutubtina rumeeya ayuu dha alladii kitaabkaasoo unsila la dejiyey min qabl hor oo waxaa weeye cala rasuli lagu dejiyey kutubtii maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam la soo dejiyey oo tawreed iyo injiil ay kamid yihiin rumeeya ayuu dha ilaahay waman yakfur wuxuu kufriyow dha ilaahay bilaahi alla ku kufriya wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisana ku kufriya wa kutubihi ilaahay kutubtiisa ku kufriya wa rusulihi ilaahay rusushiisa ku kufriya walyoomi yoomka ku kufriya alaakhira oo dambo yowmulqiyaamo iyo waxa qiyaamadu ay shamlinayso faqad xaqeeqeha lallabkaas waa lumowdha dha ilaahay dalaalan lumid ayuu lumay baciidan oo fog oo xaqa ka fog u dhah baadi oo xaqa ka fog ayuu lumay buu dhah ilaahay subxaana watacaala marka intaas waxa weeye waa wax badan oo markaasi arkaanuliimaan ayaa lagu sheegay qofka waxaa weeye markaa arkaanuliimaan beeniyah waa gaaloobayaa ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay uma bacdiyeeda kafaruu kufriyey uma bacdiyeeda aamanuu rumeeyey uma bacdiyeeda kafaruu kufriyey uma bacdiyeeda isdaaduu ziyaadsaday kufran gaalnimo lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafaayo walaa liyahdiyahum inuu hanuuninaayona ma uusan ahaanin alla sabiila jid uu ku hanuunaayo alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ina aladiina kuwa ayuudha ilaahay aamanuu rumeeyey ina aladiina aamanuudan waxaa laga wadaa nebiyullaahi muuse kuwa rumeeyaa laga wad xaliin waxaa weeye nebiyullaahi muuse kuwa rumeeyey yahuud weeye ina aladiina kuwa ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala aamanuu rumeeyey waa kuwa waxaa la yidhi saa horuu sheegnay nebiyullaahi muuse kuwa rumeeyey ayaa loola jeeda halayidhi uma bacdeeda kafaruu kufriyey waa isla ayagii oo markay nabi muuse rumeeyeen ayay kufriyeen waxayna ku kufriyeen cibaadatlcijbi weeye dibiga ay caabudeen oo aanu soo mari jirnay markii nebiyullaahi muuse miiqaadkii ama munaajaadki ilaahay uu aaday ayay dibii caabudeen oo muuse saamiri ninka la yidhaha u dhalaaliyey oo hadda ka hor aynu soo marnay hadda kabacdina aanu meelo badan qur-aanku ugu sugi doono uma dha haddana ilaahay aamanuu rumeeyey oo haddana waxay rumeeyeen markii nebiyullaahi muuse uu ka soo noqday miiqaadkii ayaa waxa weeye tawba keeneen markaasay rumeeyeen uma bacdiyada kafaruu kufriyow dha ilaahay kufrigaan muxuu yahay nebiyullaahi ciise ayay ku kufriyeen uma bacdiyada ayuu dha ilaahay kafaruu kufriyey uma bacdiyeeda isdaaduu ziyaadsaday kufran gaalnimo ziyaadsaday gaalnimada ay ziyaadsadeen maxay tahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayay ku kufriyeen oo nebiyullaahi ciisa markay ku kufriyeen yahuudi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ay kusii kufriyeen marka ayagoo horay kufaaru ahay ayay waxay sii siyaadsadeen kufri kale oo ziyaado ayay la yimaadeen qolada sidaasoo dhah ilaahi subxaanau wa tacaala lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin liyakfira lahum inuu u dhaafaayo ilaahay subxaanau watacaala u dhaafi maayo maa aqaamuu calayhi weeye kufrigaas intay ku dhigi yihiin ilaahay subxaanau watacaala u dhaafi maayo lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin buu dhah ilaahay subxaanau watacaala liyakfira lahum inuu u dhaafaayo ilaahay subxaanau watacaala qoladaas uma dhaafaayo ilaahay lam yakun illaahu alla ma uusan ahaanin buu dhah ilaahay subxaanau watacaala liyakfira lahum inuu u dhaafaayo qoladaas walaa liyahdiyahum inuu hanuuninaayana alla ma uusan ahaanin sabiilan jid uu ku hanuuninaayo oo ilaahay subxaana watacaala dariiqa xaqa ku hanuunin maayo mar haddii waxaa weeye kufrigaas ay ku sugan yihiin bashir ilmunaafiqiina munaafiqiinta u bishaareeyow dha ilaahay bianna lahum inuu u sugnaadana ugu bishaaray cadaaban cadaabow dha ilaahay cadaabkaasoo aliiman mu'liman oo xanuujow dha ilaahay markii hadda laga soo waramay nimankaa yahuuddaah ilaahay subxaanau watacaala wuxuu ka warramayaa munaafiqiinta weeye tahdiid baana ilaahay subxaana watacaala u soo jeedinayaa waciid adag baa loo soo jeedinayaa marka hadda munaafiqiintaanu waxa weeye kuwa kufriga qabsanaaya oo islaamka daahirsanaayo islaam muujinaaya weeye nifaaqu marka waxaa la yidhi munaafiqnimadu waa laba qaybood nifaaq la yidhaha nifaaqun camaliyun nifaaq oo camalka oo camalka nifaaqnimo qof nifaaq uga jira qofka iyo nifaaq oo ictiqaadiya weeye nifaaq oo camaliga waxaa la yidhaahdaa midka nabigu calayhi salaatusalaam xadiiska uu ku sheego aayatulmunaafiqi salaatun uu dhahay munaafiqa calaamadihi saddex weeye idaa xadasa markuu sheekaynaayo kadaba waa been sheegayaa waidaa wacadda markuu yaboohane akhlafa waa guub yeelayaa waidaa tumina markii la aaminane khaana waa khiyaanayaa munaafiqnimadaas waxaa la yidhaha nifaaq oo waxaa la yidhaha camaliyaa layidhi camalka ayaa munaafiqnimo uga wada jirta oo cibaadadiisa ru'yo iyo sumco iyo waxaasaa ku jira marka waxaa laha nifaaq oo camalihaa layidhaha ee mid uu ku gaaloobayo maaha nifaaqa oo ictiqaadigaa waxaa la yidhahda oo kufriga keenaaya idhaarulislaami islaam oo la daahirsado oo la muujisto islaamka waikfaarulkufri gaalnimana la qariyo hadda kuwaan ilaahay uu ka waramaayo waa kuwo qaba nifaaq oo caqiidiya qaba weeye ama nifaaq ictiqaadiya qaba weeye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala bashir ilmunaafiqiina munaafiqiinta u bishaaray hadda bishaaradaanu meeshaan xaqiiqo maahan weye oo bishaarada waxaa la yidhahdaa asalka alkhabaru saar weye khabar oo lagu farxaa la yidhahda waxaa loogu magacaabay bishaaraa la yidhi waxaa weeye markii qofka shay bishaara oo farax geliya markuu arkaa la yidhi jidhkiisa ayaa isbedelaayo farxad ayaa gelaysa weye laakiin hadda meeshaan bashir ilmunaafiqiina alla uu leeyahay akbir ilmunaafiqiina weye munaafiqiinta u khabar weye munaafiqiinta u sheeg bianna lahum inuu u sugnaaday cadaaban cadaab inuu u sugnaaday cadaabkaasoo aliiman mu'lima oo xanoojiya horay waxaanu usoo marnay cadaabka haddii aliimnimo lagu sifeeyo amba ihaano lagu sifeeyo amba cadamo lagu sifeeyo waxaa weeye cadaabuulkufaar weeye munaafiqiinta hadda meeshaan laga sheegaayo waxa weeye waa kuwo kufaara weeye oo markaasi nifaaqooda uu yahay buu yahay weeye marka hadda bishaare waxaba umaha tahakumaa loola jeedaa cadaab aliima ugu bishaarew dhah ilaahi subxaana watacaala waa cadaabu naari wey aladiina munaafiqiintaasoo ayuu dhah ilaahay yattakiduuna ka yeelanaya alkaafiriina gaalada awliyaaa xiriir ka yeelanaya min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka soko aladiina ayuu dhah ilaahay munaafiqiintaasoo amase aladiina sii hore waa laga bedeli karaa aladiina munaafiqiintii ugu bishaaree cadaab aliimahowdha ilaahay yattakiduuna alkaafiriina gaalada caadigaa ka yeelanaya owliyaaan xiriir ka yeelanaya min duuni ilmu'miniina mu'miniinta ka soko oo xiriirka mu'miniinta ay iska daayaan ayay gaalada xiriir ka yeelanayaan munaafiqiinta waxaa lagu yaqaanaa kufaartay xiriir la yeeshaan mu'miniintana way ka leexdaan ayabtaquuna miyay dalbaayaan buu dha ilaahay munaafiqiintaas cindahum kufaarta agteeda alcizata ciza miyay ka dalbaayaan marka xiriir ay ka yeelanayaan ayabtaquuna ma waxay ka dalbaayaanow ilaahay cindahum agtooda alcizata cizo istifhaamu inkaari weeye laa yajiduunaha cindahum weeye agtooda wax cizaa kama helaayaan maxaa yeelowdha ilaahay fa ina alcizata cizadiyowdha ilaahay sharafti iyo maaragtay wanaagi lilaahi alla ayay u fa ina alcizata cizadiyowdha ilaahay lilaahi allay u jamiican xaalay taasii dhan cizo ilaahay subxaana wa ayaa iskale isagaana laga helaaya adduun iyo aakhiraba weeye walaa yanaaluhaa ilaa awliyaa'u cisana ma gaarayaan ilaa ilaahay owliyadiisa mooyaane ayaguna munaafiqiintu owliyada alla way ka leexdeen ee waxay xadiis ka dhigteen kufaaray xadiis ka dhigteen waqad xaqeeqee nazala alla waa dejiyey calaykum korkiinowdh ilaahay filkitaabi kitaabka qur-aankaa dhexdiisa gaar ahaan suuratulancaam an idaa samictum annahu shaaniye idaa wasigii samictum aad maqashaan aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa yukfaru bahaa iyadoo lagu kufrinaayo oo wayustahza'u bihaa lagu jeesjeesaayo falaa taqcuduuha fadhiisanow dhahay ilaahay subxaana wa tacaala fii xadiis xad falaa taqcuduu ha fadhiisana macahum kuwaas micgooda kufaarta ho iyo kuwa mustahsiyiintaah xataa yaquuluu intay ka makuuranayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka kayrkiisa ah innakum idinkuyow dha ilaahay idan waktigaas haddaad la fadhiisataan milhum ayaga masalkoodaatiin dembiga in allaha alla jaamicu jaamiculmunaafiqiina munaafiqiinta waa soo kulminayaa iyo walkaafiriina kaafiriinta fii jahannama jahannamo ayuu kusoo kulminayaa jamiican xaalihim kuwa dhan marka hadda ilaahay subxaanau watacaala wuxuu noogaga warramayaa adabta laga doonaaya dadka mu'miniinta ayaa ilaahay halkan ugaga warramayaa alla wuxuu yidhi waqad xaqeeqee nazala amase nunzila oo markaas lagu bineeyo mafcuul ama majhuul waqad xaqeeqehe nuzila waa la dejiyo dha ilaahay amase nazala alla waa dejiyo faacilka alla laga dhigo calaykum warkiina bilkitaabi kitaabka qur-aankaa muuminiinow kitaabka qur-aankaa alla wuxuu idinkula dejiyo weyne saasaa la leeyahay aayaddii hadda waxaa weeye ku jirtay suuratu lancaam haddii ilaahayaan ku tegi doono waidaa ra'ayta aladiina yakuuluuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuluu fii xadiisin hayri aayaddaas weeye marka hadda aayaddaas waxa weeye markay ku soo la yidhi maxaa yeele mushrikiintu waxay dabaalo jireen oy caayi jireen oy wax ka sheegi jireen qur-aankaa yidhi wayna ku jeesjeesi jireen baa layidhi rasuulku calayhi salaatusalaam markuu haajiray oo madiine uu haajiray yahuud ayaa waxay samayn jireen baa yidhi mushrikiintii maka joogto siday samayn jireen munaafiqiintu marka waxay la fadhiisan jireen yahuuddaasay la fadhiisan jireen kolkaasay ka dhegaysan jireen qur-aanka iyo rasuulka calayhi salaatusalaam oo lagu jeesjeesayo markaasay micigooda la jeesjeesi jireen baa layidhi ilaahay subxaana watacaala marka muuminiinta wuxuu ka reebay qoladaas mujaalasasooda la fadhiisigooda ayuu ilaahay ka reebay subxaana wa tacaala marka arrintu sidaasay aheedaa layidhi waqad xaqeeqee nazala alla waa dejiyey ama nuzila waa la dejiyey calaykum korkiina mu'miniino ayuu dhaha markaa ilaahay fil kitaabi kitaabka qur-aanka dhexdiisa an idaa samictum antaan waxay noqonaysaa munkafafatun min asaqiilati isimkeediina maxduuf waaye annahu shaniye weeye idaa wasigii samictum aad maqashaan aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa aad maqashaan qur-aankaas yukfaru bihaa in lagu kufrinaayo yukfaru bihaa in lagu kufrinaayo hadda waxaa weeye kufrigan wuxuu ku imaan karaa min kayri istihzaa'in kufri oo lagu kufriya idoon la jeesjeesayn waa midka gaalada ka dhacaa yidhi iyo yahuudaa layidhi amase kufri oo macal istizaa'i ah isaguna wuxuu ka dhacahaa layidhi munaafiqiinta ayuu ka dhacaa maxaa yeele munaafiqiintu qur-aanka way ku jeesjeestaan kolkaasaa waxa weeye saasay ku gaaloobayaan marka kufri macal istizaa'i weeye kufri markaasi oo min kayri istizaa'ina wuxuu ka la yidhi mushrikiinta iyo yahuudda ayuu ka dhacaa kolkaasuu dhah ilaahay idaa waftigii samictum aad maqashaan an idaa samictum annahu shaan iyo idaa waftigii samictum aad maqashaan aayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa yukfaru biha iyadoo lagu kufrinaayo oo wayustasa'u bihaa lagu jeesjeesaayo falaa taqcuduu ha fadhiisanowdha ilaahay macahum kuwaas micigooda ha fadhiisanow ilaahay xataa yaquuluu intay ka dabaalanayaan fii xadiisin xadiis oo kayrihi qur-aanka qaybkiisa inakum idinku idan waktigaasoo misum ayagoo kaleatii dembiga lamida shadaa fadhiisataan in allaha allowdha ilaahay jaamiculmunaafiqiina munaafiqiinta alla waa soo kulminaya iyo walkaafiriina gaalada fii jahanama jahanama ayuu kusoo kufrinaya kusoo kulminayaa jamiican xaalihiin kuwa dhan say adduunyada kufriga iyo isiisa ay ugu kulmeen marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol afartan iyo koowaad oo suuratu nisaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay nahyi oo laga nahyinaayo mu'miniinta inay la fadhiistaan qodooyinka mustahzi'iinta oo ilaahay subxaanau wa tacaala qur-aankiisa ku jeesjeesaaya oo waxa weeye yahuud iyo mushrikiinba leh ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga soo waramay marka allah wuxuu dhahay haddii aad maqashiin aayaadka ilaahay oo lagu kufrinaayo oo lagu jeesjeesaayowdha ilaahay qoladaas micigooda ha fadhiisanowdha ilaahay oo kaafiriinta oo mubtadi'iinta ilaa ay ka dhex gelaayaan xadiis war kaleentood oo aan qur-aanka ahayn haddii aad la fadhiisataanna ilaahay wuxuu idhi subxaanau watacaala ayagoo kalaa tihiin maxaa yeele meesha qur-aanka ilaahay lagu duraayo oo lagu dacninaayo qofkii waxaa weeye qoladaas la fadhiista wuxuu noqonayaa qof xumaan u qiray ayuu noqonayaa marka waxa weeye shayga baadilkaa haddii aadan adigu zuuli karin waa inaad meesha lagu samaynaya iska fogaataa ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay alla wuu soo kulminayaa munaafiqiinta iyo kufaarta jahannamo ayuu kusoo kulminayaa ayagoo dhan siday adduunyada kufriga iyo isisaa uu kulmeen alladiina dhan marka waxaa weeye waa laga bedelayaa alladiina kuwii ayaa ilaahay subxaanau watacaala jahannamo ku soo kulminaya yatarabbasuunow dha ilaahay idinla koranaaya bikum idinka mu'miniinow dawaa'irta idinla koranaaya wareegaysa alladiina waana laga sifay karaa alladiina kuwaasoo yatarabbasuuna idinla koranaayow dha bikum idinka addawaa'ira weeye musiibada wareegta fa in kaana haddou idiin ahaado lakum idinka fatxun fatx haddou idiin ahaado haddii aad waxa weeye meel aad furataan oo waxa weeye gaaladii aad ka guulaysatiin oo aad kaniimo heshaan fadxigaasoo minallaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday qaaluu waxay leeyihiin oo idinka idin dhahayaan mu'miniinta alam nakun sow ma ahaynin macaku ma igiin sow annagu idinlama jirin oo diinta idinkulama jirin iyo jihaadkaba qaniimada waxanala ka siiyo wain kaana haddou u ahaadow dha ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta nasiibu nasiib haddou u ahaado oo gaaladu wax guulu eg ay helaan badu waxay u leeyihiin na gaalada u tagaan waa munaafiqiintee alam nastaxwid calaykumay leeyihiin wanamnacakum min almu'miniin alam nastaxwid sowma tawalinay leeyihiin calaykum gorkiina alam nastaxwid sowma karin ayay leeyihiin calaykum gorkiina inaan waxaa weeye idin qabanno sowma aanan karin wanamnacakum alam namnackum sow idinkama mancin min almu'miniina muuminiintana sow idinkama mancin ilaahay wuxuu idhi fallaahu alla ayaa yaxkumu xugminaaya baynakum dhexdiina ilaahay ayaa xugminaaya idinka mu'miniinta iyo munaafiqiinta noocaasa alla ayaa idin xugminaaya yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda oo ilaahay jannou idin gelinaya ayagana naar ayuu gelinayaa xukunku sidaas weeye walan yajcala allaahu allana u yeeli maayo lilkaafiriina kaafiriintowdha ilaahay cala almu'miniina mu'miniinta sabiilan jid ilaahay u yeeli maayo ay ku cirib gooyaan alla wuxuu yidhi subxaanau wa alladiina ayuu dha ilaahay waxaa laga bedelayaa mawsuul ka hore ayaa laga bedelayaa mawsuulkii hore ayaa laga bedelayaa alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala alladiina ayuu dha ilaahay yatarabasuuna bikum ow dha ilaahay kuwaasoo waxaa weeye idinla koranaayow dha ilaahay musiibada wareeg alladiina kuwa ayaa ilaahay subxaanau wa jahanamo kusoo kulminayo ahowdha ilaahay yatarabbasuuna idinla koranaayow dha ilaahay yantadiruuna bikum ow dha ilaahay idinka addawaa'iraa ku jirta musiibada wareegta maxaa yeele munaafiqiinta iyo mushrikiintu waxay jeclaa jireen oy tamaninaayeen mar walba in rasuulka calayhi salaatusalaam iyo asxaabtiisu ay baabi'i doonaan oy la dhammaa doonaan markay dhammaadaanna waxa weeye ay ka raaxaysan doonaan hadalladaas ayay markaasay sheegi jireen qalbigana ay ku hay jireen marka waxaa weeye kuwa jahanamo lagu soo kulminaayo kuwaas weeye oo ahowdha ilaahay kuwa idinla koranaayo musiibada weliba sida ay xun yihiin baa ilaahay ka warramaya subxaanau watacaala oo labada dhinac gaar ahaan munaafiqiinta hadda laga warramayaahe labada dhinac ay waga shaqaysanayaan marka hadda ilaahay wuxuu yidhi fa in kaana lakum haddaw idiin ahaadow dha ilaahay fatxun fatx haddou idiin ahaado fain kaana lakum haddau idiin ahaado fatxun owdha ilaahay furasho oo dufri iyo qaniimo ad oo gaaladii ka guulaysataan qaniimana aad ka qaadatiin owdha ilaahay intaas markay idiin xasisho fadxigaasoo min minallaahi ilaahi xaggiisa ka ahaaday qaaluu waxay leeyihin oo idinka idin dhahayaan mu'miniinta alam nakun sow ahaynin macakum igin war sow annagu idinlama jirin oo diinta idinkulama jirin oo jihaadka idinkulama jirin bacdunaa min alghaniimati haniimada wax naga siiya wain kaana haddou u ahaadow dha ilaahay lilkaafiriina kaafiriinta nasiibu nasiib haddou u ahaado oo gaaladu waxa weeye guul ay helaan qaaluu waxay u leeyihiin ina gaalada u tagaan labada dhanay ka shaqaystaane alam nastaxwid sowma karin ayay leeyihiin calaykum korkiina alam naqdir waxa weeye sowma karin weeye calaa akhdikum inaan idin qabanno oo aanu idin dilno taas ayaanu awoodnay fa abqaynaa calaykum waana idin baaqi yeelnay waxay leeyihiin annagu waxaanu awoodnay inaanu idin qabano aanu idin dilno hase yeeshee ma yeelino mu'miniinta lama soo safanin annagu wa namnackum wa namnackum sow idinkama mancin min almu'miniina mu'miniinta inay mu'miniinta waxa weeye ay idinka qaalib noqdaan sow idinkama mancin mu'miniinta maxaa yeele mu'miniinta waxaan ku samayn dhagar baanu ku samaynay waxa weeye akhbaartooda ayaanu idinsoo diraynay oo ayaga ay ku sugan yihiin ayaa idinka idinsoo soo marka waxaa weeye falanaa calaykum almina waxaanu idinku leenaha galad baanu idinku leenahaye hadda idinkaa guulahaysatiina waxna siiya ayay haddana gaalada leeyihiin marka munaafiqiintu sidaas weeyo waxaa weeye munaafiqu waxaa weeye dulwajayn a la yidhaah aladii ah, ya'tii haaulaai biwajhin wa haaulaai biwajhin waa kii nabigu uu ka warramay calayhi salaatu wasalaam wa ashaddu nnaasi cadaaban yowma alqiyaamati dulwajayn ow dheh maalinta qiyaamo waxaa u cadaabka ugu daran waxa weeye midka la yidhah dulwejay labawejiiraha weeye munaafiq labawejiira weeye oo wejina wuxuu kula jiraa muslimiinta u kula jiraa wejina gaalada ayuu kula jiraa oo uga qaraabanaya marka saasay ugaga dhibaato badan yihiin gaalada caadiga maxaa yeele gaalka caadiga waad iska ilaalin karaysaa munaafiquse waxa weeye adoo wax kula sheeganaya marka sidaasay gaalada ku leeyihiin sidaa markay arrinku tahay qaala tacaala u soo qadaro alla wuxuu yidhi fallaahu alla yaxkumu waa xugminayaa baynakum dhexdiina ayuu xugminayaa adinka iyo munaafiqiinta noocaasa allaa idin xugminaya yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda xukunkaana waxa weeye bian yudkilakum aljanna janna inuu alla idinka idin geliyo wa naar ayagana naar uu geliyo walan yajcala allaahu alla yeeli maayo dha ilaahi subxaanau watacaala oo u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada cala almu'miniina mu'miniinta korkooda sabiilan jid u yeeli maayo dariiqan bil istikbaariyaa laga wadaa wado oo waxa weeye ay ku jirid gooyaan ilaahay u yeeli maayo meeshaan hadda waxa weeye mu'miniinta waxaa ugu sugan bishaaro weyn ilaahay wuxuu noogaga warramayaa gaaladu inaysan mu'miniinta jirid goynayn oo waxa weeye mu'miniinta adduunkan joogta gaala inaysan dhammaykaraynin oysan markaasi waxa weye baabi'inayn wey haddii la yidhaahdo masalanba gaalada waxaa la arkayaa inay jidku leeyihiin mu'miniinta adduunyada oo macnaha dhibaato weyn ay ku haayaan ooy mararka qaarkood sida badan ay ka qaalib yihiin see weye arrintan haddii la yidhaahdo sida hadda macnaha uu dhigaayo jalaaliinku yaa jawaab ay oo ilaahay wuxuu yihi subxaanau wa markii alla uu yidhi subxaanau wa walan yajcala allaahu alla u yeeli maayo lilkaafiriina gaalada calalmu'miniina mu'miniinta sabiilan waxaa laga wadaa jid oo ay maaragtay ku jirid gooyaana alla u yeelin oo mu'miniinta ma dhammay hayaan weye dhibaato ma ha u geystaano laakiin inay mu'miniinta adduunkan ay ka tirtiraan gaaladu wax dhacaya maha weye taasaa markaasaa laleeyahy waxaa kaloo lagu jawaaba muraadkaa waa qiyaamaa layidhi oo waxa weeye qiyaamo shay naga dalbi maayaan sida horaase raajaha ama waxaa layidhi sabiilkaanu waa xagga sharcigaa layidhi shareecada islaamka daahira weeye waa mid sarraysa ilaa yowmi alqiyaamati yaa layidhi kolka waxaa la yidhi maxaa kamid ahaa layidhi kaafirku muslimka ma dhaxlaayo haddana iskama lahaa layidhi inuu addoon muslima uu milkiyana u suurtageli mayso waxa weeye qof muslimane eh, gaal loo diri maayo dimiyahoo qofka muslimkaa ah gaal hadduu diro oo dimiya loo diri maayo taas marka waxa weeye waa sarraynta islaamku mar walba uu sarreeyo wey ina almunaafiqiina munaafiqiintii ow dha ilaahay yukhaajicuuna allaha alla ayay khadeecaayaan alla ayay khadiicayaan wa huwa allana khaadicuhum kii khadiicaayo weeye oo khadaacadooda ayuu ku jaasinayaa wa idaa waqtigii qaamuu ay u qumaan ila salaati salaadda ay u qumaan oo mu'miniinta ayla dukanayaanne qaamuu way qumayaanow dha ilaahay oo salaaday u qumayaan khusaala ayagoo wehsanaaya oo aad i aad u culus ayay salaadda u qumayaan uuna annaasa dadka ayay istutusinaayaan oo salaadooda dadkay istutusinaayaan walaa yadkuruuna allaha allana xusi maayaanow maayaanowdha ilaahi subxaanau watacaala ilaa qaliilan wax yar mooye alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala munaafiqiinta siday cibaadada ay ku yihiin ayaa ilaahay ka warramaya subxaanau watacaala oo alla wuxuu yidhi ina almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah hawdha ilaahay yukhaadicuuna allaha allay khadiicaayaan allay khadiicaayaan rasuulkana way khadiicaayaan marka hadda waxaa la caddaynayaa libacdi qabaa'ixim weeye waxyaabaha foolxumada ay samaynayaan qaar ka mida ayaa ayaa ilaahay ka warramaya iyo siday cibaadada ay ku yihiin weye marka allay khadeecayaan buu dhahay khadiicadan waxa weeye biidhaarihim khilaafa maa abdanuuhu min alkufri weeye waxay daahirsanayaan waxa ay qalbiga ku haayaan wax khilaafsan gaalnimo ayay qalbiga ku haayaan islaamayna daahirsanayaan waxayna u yeedhayaan inay axkaamta dunyawiyada ay isagaga daafacaan oo maalkooda iyo naftooda ay ku ilaashadaan bay doonayaan hase yeeshee waxaa dhici doonta ilaahay subxaana watacaala inuu aakhiro ku falleexaya ayagana taas ayaa markaasaa dhacaysaa layidhi wa huwa dha ilaahay subxaana wa tacaala khaadicuhum kii jaasinaayo weeye ilaahay subxaana wa tacaala siisaan waxaa laga wadaa jaasin weeye laakiin hadda waxa maaragtay ah, alla subxaana wa tacaala loogaga cambiray ayagana khadaaco wa lilmuqaabalati walmushaakalati weye dooda ayaa markaasaa muqaabal iyo mushaakal loogaga dhigaya ee ilaahay subxaana watacaala qadaaca xaqiiqadeeda ilaahay subxaana watacaala waa ka nasahan yahay subxaana watacaala oo ilaahay subxaana watacaala khaadic maaha maxaa yale khadiicadu walax la dhagoo la xiilaysto weye oo qof aan markaasi aan awood lahayn inuu ina dhagar iyo wax uu sameeyo saas uu wax ku sameeyo weye ilaahay subxaana watacaala arrintaas waa ka nasahan yahay maxaa yeele awood buuxdaa ilaahay subxaana watacaala u iska leeyahy marka middaan waxaa weeye lilmuqaabalati walmushaakalati weeye saasaa markaasaa loo sheegayaa oo khadaacadooda ayaa ilaahay ku jaasinayaa fayastalixuuna fi dunya adduunyada ayay ku falleexoobaayaan oo waxay ugu falleexoobaayaan bidilaaci illaahi nabiya ilaahay nebigiisaw u daalacsiinayaa calaa maa abdanuuhu waxay qarinayaan aakhirana waa lagu ciqaabayaa taas ayaaba dhacaysa weeye markaasay falleexoobaayaan maxaa yeele waxaa la weriyaa yidhi maalinta qiyaamaa layidhi marka waxaa weeye kufaarta iyo mu'miniinta la kala soocaayo waxaa baaqi noqon ayaa layidhi ummaddan oo ummatu maxamed ahaa baaqi noqonaysa ayadoo markaasi munaafiqiinteedina ay ku dhex jiraan ilaahay ayaa isu daahirinaya markaas alla markuu isu daahiriyo mu'miniintu sujuuday u dhacaayaan munaafiqiintana dhabarkoodu wuxuu noqonayaa loox ayuu noqonayaa markaasay gadacaad u faniinayaan sujuud markaasi ma awoodaayaan sida hadda insha allahu tacaala qur-aanka uu tegi doono waxaa kaloo la weriyaa layidhi waxa weeye siraaska ayaa waxaa la siinayaa nuur baa layidhi sida mu'miniinta loo siiyo markaasay soconayaanoy nuurkaasay ku soconayaan kolkaasaa laga deminaya yidhi waxaa baaqi noqonaya markaasi nuurka mu'miniinta ayagana haddii ilaahay suuratlxadiid iyo halkaasaan utegi doonaa markaasay muminiinta u naadinayaano unduruuna naktabis min nuurikum ay leeyihin na fiiriya aan idinka qalin daarina nuurka waa maalinta haddii ilaa yidhaahdo ilaahay uu leeyahay yooma yaquulu lmunaafiquuna wlmunaafiqaat liladiina aamanu unduruuna naktabis min nuurikum aayaddaas haddii ilaahay yidhaahdo suurat alxadiid subax khamiisadaan wuu tegi doonaa marka ilaahay haddana wuxuu yidhi waidaa wasigii qaamuu ay u qumaanun ilaahi markay u istaagaan ila salaati salaada saacadda markay u istaagaan macalmuminiina qaamuu way istaagayaanoo ilaahay kusaala ayagoo wegsanaaya mutasaaqiyiina weeye ayagoo xulus bay u istaagayaan maxaa yeele nishaad uma qabaan oo waxa weeye salaaddu ayaga agtooda waxba kama ahane cabsi ayay u samaynayaan iyo dadkan mu'miniinta inay istusiyaan mehe ma rumaysna salaadda marka waxa weeye agajiid ayay markaasi salaadda ku dukanayaan yuraa-uuna naasa dadka ayay istusinaayaanoo ilaahay yulaauna naasa dadkay istusinayaan salaadooda waxa weeye alla idin arko ayay u dukanayaan camal kasta oo waxa weeye camalul aakhira ayayba saas u sameeyaan walaa yadkuruuna allaha alla ma xusaayaan dha ilaahi subxaana wa tacaala ilaa qaliilan wax yar mooye walaa yadkuruuna allaha alla ma xusaayaan dha ilaahi subxaanahu wa tacaala ilaa qaliilan wax yar mooye ilaahay subxaanahu wa tacaalana in yaray xusaayaan intaasna waxa weeye alla xusaayaan waa ru'yo weye istustus waayo maxaa yeele ayagu ilaahay inay xusaan maba rumaysnaba marka markii lagu arko ayagoo waxa weeye alla xusaayo waa muddo gaaban weeye mudadabiinow dha ilaahay kuwa noqnoqonaayo wayow dha ilaahay bayna daalika kufrigaas iyo iimaankaas baynkiisay ku noqnoqonayaan ilahi wuxuu yidhi subxaanau watacaala mudabdabiina kuwa noqnoqonaayo weeye bayna daalika kufrigaas iyo iimaankaas dhexdiisay ku laalaabanayaan laa ilaa haaulaa'i laa mansuubiina usoo qadiro kuwa u nisbo sheegta maahan ilaa haaulaa'i kuwan oo kufaarta walaa ilaa haaulaa'i walaa mansuubiina kuwa u nisbo sheeganayana ma ahan ilaa haaulaa'i kuwan oo mu'miniinta waxa weeye kufaartana ma jiraan mu'miniintana ma jiraan weeye meeshaasay udhexeeyaan mudabdabiinana xataa way iska xaalayn kartaa oo faacilka yuraa'uuna ayaa laga xaalay karaa xaqiiqada oo markaasi mudabdabka waxaa la yidhi waxaa la yidhaha maa yadubbu wayadfacu weeye can kila jaanibiina maratan bacda ukaa wey mudabdabiina xaal yuraa'uuna naasa dadka ay tusinayaan weye walaa yadkuruuna ilaa qaliilan mudabdabiina xaaliin kuwa noqnoqonaaya mutaradidiina weye bayna daalika kufrigaas iyo iimaankaas beynkiisa ku laalaabanaya laa ilaa haaulaai laa mansuubiina kuwa maaragtay u nisbo sheeganaya maaha ilaa haaulaai kuwan oo kufaarta oo waxa weeye toos kufaarta uma gelayaan weye kufaarta waxa weeye toos uma aadaayaan oo waxaa laga wadaa kufaarta lama dagaalayaan oo markaasi waxa weeye lama dagaalayaan haddana waxa weeye kufaarta toos ula soo safan maayaan dagaal la soo geli maayaan markii muuminiintu ay aadaanne muuminiinta markaasi waxaa weeye la saftaano laakiin qalbiga kufaartay ka jeclihin markaasuu dha ilaahay kuwaasna uman isba sheegtaan muuminiinta walaa ilaa haaulaa'i walaa mansuubiina kuwa u nisbo sheegtana maahan ilaa haaulaa'i kuwan oo waxa weeye mu'miniintaas marka saasay xaggay xaggay u ordaayaan waman yudlilillaahu alla ruuxi uu baadiyowdha ilaahay falan tajida u heli maysid lahu ruuxaas sabiilan jid uma helisowdha ilaahay waman yudlilillaahu alla ruuxi uu baadiyeey falan tajida uma helaysid lahu ruuxaasowdha ilaahay sabiilan jid dariiq waxaa weeye hanuunka u qaado uma helaysid buudha ilaahay marka qoladan ilaahay subxaana wa tacaala baadi oo azaliya ayaa ilaahay u qadiray marka waxaa weeye cid hanuuni karaysaah ma jirto qof kastoo ilaahay uu baadiyeeyane oo saabiqada saasay u dhaaqdo cid hanuuni karaysaa ma jirto yaa ayuha aladiina duulka amanu rumeeyenow laa tattakhidu lkaafiriina kaafiriinta ha ka yeelana owliyaa owliya haka yeelana xadiis ka yeelana min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sog ha turiiduuna ma waxaad doonaysaan owdha ilaahay an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle calaykum korkiina suldaanan ayuu dha ilaahay xujo mubiina oo ah marka waxaa weeye gaalada aad xidhiirinaysaan aayaddan hadda waxaa ilaahay kula khidaabayaa mu'miniinta ayaa ilaahay kula khidaabayaa alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow laa tattakiduu lkaafiriina gaalada ha ka yeelana oo weliyaa xiriir ha ka yeelanow ilaahay min duuni lmu'miniina mu'miniinta ka sokow ilaahay oo waxaa weeye xiriirka mu'miniinta inay goysaan gaalada xidid ka dhigana maxaa yeele hadda ilaahay muminiinta wuxuu wega digayaa sifadii munaafiqiinta oo kale mu'minku waxa weeye waa mu'minka midka xidhiiriya oo saaxiib ka dhigta oo waxa weeye la socdaa weeye munaafiquna waxa weeye waa midka mu'minka naca ee gaalada la socda weeye kolkaasuu dhah ilaahay aturiiduuna ma waxaad doonaysaan mu'miniinow haddii waxaa weeye gaalada aad xidhiidhisaan an tajcaluu inaad u yeeshaan lilaahi alle calaykum korkiina oo muwaalaadka gaalada aad xidhinaysaan waga yeeshaan suldaanan xujo mubiina ah oo cas haddii gaalada aad xidhiidisaan ma waxaad doonaysiin owdha ilaahay inaad alla u yeeshiin xujo cad oo waxaa waaye nifaaqnimadiinna caddaynaysa weye maxaa yale qofkii mu'miniinta gooya ee gaalada xidhiiriyaahu waxau noqonayaa munaafiq cad xujo cad ayaana ku qumayso ilaahay subxaanau watacaala uu ku xujaynaya oo waxaa caddaanaya allah isagoo caalimuu ku yahaye inuu qofkaasu munaafiq uu yahay ayaa caddaanaysa weye markii munaafiqiinta ilaahay uu nooga soo warramay waxaa alla uu noo sheegayaa ma-aalkooda qiyaamo waxa uu noqonayo ilaa hadda sifaadkoodii oo sifa xun ah ayaa ilaahay noo soo sheegay marka haddii hadde xumaan lagu soo tilmaamay qiyaamo wixii xumaan lagu tilmaamo xaaladoodu way xumaanaysaa qofkii waxa weeye wanaag lagu tilmaamane maalinta qiyaamo xaaladiisu way fiicnaaysaa alla markaasuu dhahay subxaanau watacaala ina almunaafiqiina u dha ilaahay munaafiqiintu fi darki makaankii ay ahaanayaan alasfali oo hooseeyey oo min naari naarta ka mid ah u dha ilaahay walan tajida mana u helaysid lahum ayagoo dha ilaahay nasiira mid gargaara oo cadaabka ilaahay ka mancinayna u heli maysid alla wuxuu yidhi subxaanau watacaala ina almunaafiqiina munaafiqiintu u dha ilaahay fi darki alasfali u dha ilaahay makaankii hooseeye ay ahaanayaan fidaraki asfalna waa la yidhaha fidaraki makaanka ayay ahaanaya alasfali oo hooseeye oo mina naari naarta kamid a maxaa yeele naarta waxaa weeye qaybaheeda waxaa la yidhaha darakaad ayaa la dhahaa jannada qaybaheedana waxaa waxaa la yidhaha darajaad ayaa la yidhaha waa markaasi waxaa weeye darakaadku manaazil ahli naar waayo dadka ahlu naarkaa manaasishooda waayo darajaadkuna waxaa weeye manaazil ahli jannati weye sidaas ayay maaragtay yaa kala yihiin marka jannada qaxrigeeda hooso meesha jannada dabaqa ugu hooseeya ay ahaanayaan maxaa yeele naartu eh, waxaan dhihi lahay naarta dabaqeeda hoose ayay ahaanayaan ah, naarta dabaqa ugu hooseeya ayay munaafiqiintu ahaanayaan sidaasaan dhihi lahay marka hadda waxaa weeye naartu waa todobo dabaq waayaa layidhi dabaqa ugu sarreeya waxaa gelayaa layidhi cusaatu lmu'miniin aa layidhi jahanamaana lagu magacaabaa dabaqa oo labaad waxaa la yidhaha laba ayaa la dhahaa waxaa gelaayaa l nasaaro ayaa gelaayaa la yidhaha masiixiyiinta dabaqa saddexaad sodomo ayaa la yidhaha waxaa gelaya yahuud ayaa gelaysa dabaqa afaraad waxaa la yidhaha sakiiraa la yidhaha saabi'iinta ayaa gelaya dabaqa shanaad waxaa la yidhaha saqara ayaa la dhahaa majuusta ayaa gelaya kuwa dabka iyo looda caabudaaya oo hunuudda oo kale dabaqa lixaad waxaa gelaa waa jaxiimaa la yidhaha dabaqa lixaad jaxiimaa la yidhaha mushrikiinta ayaa gelaya abaatlawsaan weye sanamayaasha kuwa caabuda dabaqa todobaad waxaa la yidhaha haawiyo ayaa la yidhaha qur-aankana kulli waa kusoo arooreen munaafiqiinta ayaa gelaya iyo waxaa gelaya oo kalea layidhi fircawn iyo junuudiisa oo waxaa lagu ogaaday ilaahay maalinta qiyaamo wa yowma taquumu saaca tudkhuluu aala jahan eh, ayaa ilaahay leeyahay wa yowma taquumu saaca tudkhuluu aala fircawna ashad alcadaab oo haddii ilahay rasuula tuqaafiran uu tegi oo ilaahay maalinta qiyaamo fircoon iyo junuudiisa waxaa loo dhihi doonaa udkuluu aala fircawna ashad alcadaab gala ayaa leeyahay aala fircawn oo cadaabka kiisa daran ashad alcadaab marka naarta midda ugu hoosaysa ay noqonaysaa marka munaafiqiinta iyo fircoon iyo maaragtay junuudiisa ayaa isku meenah marka munaafiqiintu waxaa markaa caddaatay inay kufaarta ay kaxun yihiin kana cadaab kuulihiin wey ana wuluul aadane ilaa laakin aladiina kuwa taabuu noqday kuwa munaafiqnimada ka soo noqday oo wa aslaxuu hagaajiyey camalkooda oo waxtasamuu ku kalsoonaaday bilaahi alle oo akhlas akhlasuu khallisay diinahum diinkooda lilaahi alla u khallisay fa ulaa'ika kuwaasu maca almu'miniina mu'miniinta micgooday ahaanayaan wa sawfa jeer dambane yu'tilaahu alla waa siinayaa almu'miniina mu'miniinta ajran ajir ayuu siinayaa cadiimun oo weyn ilaahay wuxuu nooga warramayaa nifaaqaas qofka ka soo noqda alla subxaanahu wa inuu tawbadiisa uu aqbalaayo meel fiicanna uu gaaraayo maxaa yidhi dembi aan laga soo noqon karin ma jiro ilaa laakina alladiina kuwa ayuudha ilaahay taabuu noqdo nifaaqa soo noqdo wa aslaxuu hagaajiyey camalkoodii oo camalkoodii xumay hagaajiyey waasasamuu ku kalsooneedeen bilaahi alle wa akhlasuu khallisay oo barax tiray diinahum diinkooda lilaahi alle u barax tiray oo ru'yada iyo sumcada ka barax tiray fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca almu'miniina mu'miniinta micdooday ahaaneen mu'miniintaay la jiraayaan waxa la siinay helaayaan wasawfa jeer dambane yu'ti illaahu alla waa siinaa hawdha ilaahay almu'miniina mu'miniinta ajran ajir ayaa ilaahay siinayaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn mu'miniintana mustaqbalka ilaahay ajir weyn ou siinayaa aakhiro waana jannadii baa loola jeeda alla wuxuu yidhi haddana maa yafcalullaahu alla muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiina in shakartum haddaa shukrisaan maa yafcalullaahu alla muxuu ku falayaa waa maya weeye bicadaabikum cadaabkiina mu'miniinow ilaahay muxuu ku falayaa in shakartum haddaad shukrisaan oo alla nicmadiisa aad ku shukrisaan oo wa aamantum aad rumaysaan ilaahay cadaabkiina muxuu ku falayaa istifaamtan waxaa la yidhi istifhaamu linkaari bimacna nafyi weeye wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadowdha ilaahay shaakiran allii ku shukriyo macnaa ku sawaabiyo weeye mu'miniinta acmaashooda caliiman allii ku cilmila ayuu ahaada khalqigiisa ilaahay subxaanau watacaala wuxuu nooga warramayaa oo haddana ilaahay subxaana wa tacaala noogugu bishaaraynaya alla inuu naxariis badan yahay oo cadaab ilaahay dad uu cadaab uusan doonin marka waxa weeye haddii waxa weeye alla subxaana wa tacaala la adeeco ilaahay inuuna cidna cadaabkeeda doonayn alla wuxuu yidhi maa yafcalu llaahu alla muxuu ku falayaa bicadaabikum cadaabkiina maadaana waxay noqonaysaa istifaamiya weye maadaana sababiye waaye istifaamkina istifaamul inkaari macnaa nafyay noqonaysaa ilaahay cadaabkiina shayna ku fari maayo wey haddii tawbadiina ay wanaagsanaato weye waxaa kaloo banaanaa layihi maadaan inay naafiye ahto ba'duna ay zaa'ida ay noqoto madkuulkeedana markaas ou noqda mafcuul ilaahay qowlkiisa yafcalula yafcaludaas uu leeyahay macnaha waay maa yafcalu cadaabakum weeye ay laa yucadibukum ilahay cadaab maayo xiina sadaqati tawba marka waxaa weeye falma'aalu filmacnayeynayaa leeyi alla wuxuu ku falayaa cadaabkiinaw dhiyaahay in shakartum haddaad ku shukritaan nimcadiisa oo wa aamantum aad rumaysaanow dha ilaahay waa maya wax u falimaa ilaahay ilaahay waa naxariis badan yahay wa kaana allaahu alla wuxuu ahaadow dha ilaahay shaakiran callihi ku shukriya shukrintaan ilaahay acmaasha mu'miniintoo ku sawaabinayaa weye caliiman allii ku cilmina ayuu ahaada khalqigiisaoo ilaahay khalqigiisa caalim ayuu ku yahay wixii markaasi ay sameeyeen ayaana alla ku jaasinayaa marka insha allahu tacaala casharkeeni intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakatu